الحديث الحادي عشر حديث ككوب يطبنية وروى أحمد إمام أحمد أخو كوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خورة بنت يس أن خورة بنت يسار خورة بنت يسار أتت النبي مالك أتم صلى الله عليه وسلم فقالت وحيت يا رسول الله رسولك إلهي إنه ليس لي إيمس من إلا ثوب واحد هل مرمى هني هل مرمى هني وحكى الأنوبله ana axiidu anuuna waan ku xaydaa fiihi marada maradii ayadan sitaa dhiigga xaydka iiga daadana fa kayfa asnacu saan samayna halkaas maraana leey saan samayna qaala nabigu wuxuu yidhi idaa dahurti markaad daahir noqoto marka aad daahir noqoto oo dhiiggu kaa go-o faqsiliihi marada mayr waa amar amarkuna waajibnigu keeni taas waxay kutusa inay najaasa yihiin oo dhiigga xaydka ah uma sallii ku fiihi marada ku maradii markaas mayrto kadib ku tuko faqaalad waxay tidhi fain lam yakruji damu haddaan dhiiggu bixin waa mayray dhiiggii waa suuli diiday maalan waa tegey laakiin midaabaa ka muuqda meesha fain lam yakruji damu haddaan dhiiggu bixin qaala nabi wuxuuhi yakfiiki kugu filan almaau biy daad mayrtay oo reedkii baaqi yahay biyo ku rushee intaasaa kugu filan walaa yaduruki waxba kaa dhimi maa afaruhu raadkiisa dhiiggii raadkiisa muuqdaa waxba kaa dhimima nabi maxamed ayhi sal la ala rawaahu axmed imaam axmedaa wariyey raqamka sideed kun toddoba boqol lixdan iyo toddoba wa abu daawuuddana waa wariyey raqamka saddex boqol lixdan iyo shan fiihi xadiidkan waxaa ku sugan analxaayda gabadha xaydku ku dhaco tusalli waa ku tukanee fii tawbiha maradeeda markay daahir noqoto alladii maradii xaadad ay ku xayshay fiihi marada dhexdiisa bacda an tudahirahu markay daahir ka dhigto kadibay ku tukeen ee iyadioo dhiig lahon la mayrin ku tukame dhiigu waa najaas